bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi وعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu arkaantii salaaduu soo dhammeeyey wuxuu leeyahay marka wasunanuhaa salaada sunnooyinkeeda qabla اdukhuuli intaan la gudagelin ka hor shay-aani laba shay waaye salaada sunnooyinkeeda intaan la gelin ka hor sunno ah waa laba shay buu yidhi aladaanu aadaan waliqaamatu iyo iqaamo aadaanku waa iclaam waqtigu inuu soo galay lays ogeysiinayaan ayb iqaamaduna dadka markaas joogo iyo wixii meesha ka agdhow iyo ayaa markaa la gaarsiinayaa waqtigii salaada loo istaagaya inay tahay aadaan iyo iqaamahu markii horena intaysan qabla aladaan aadaanka qabla shuruuci qabla tashriici اladaan dadku waqti waxba ma jirin waa iska imaan jireen masaajidka waxaa dhici jirta inay aad u soo hormaraan inay salaaddii laga baxay yimaadaan markaasaa marka nebigu sala allahu calayh aali wasalam wuxuu tilmaamay in wax la raadiyo markaas dadka loogu dhawaaqo qaar baa marka waxay soo jeediyeen gambaleel markaasuu nebigu yidhi daaka min acmaali الnasaara buuq iyo buunaa la soo jeediyey min acmaali اlyahuud buu ku tilmaamay nebiga sal ا slam riwaayaadka qaarna waxay tilmaameen in la soo jeediyey wax in la shido qaacaas marka la arko dadku ay soo baxaan taasna marka dab iyo wixiisa majuus waxooda iyo acmaashoodii iyo ku tilmaamay cabdullaahi bnu zayd bni cabdirabbihi ayaa marka wuxuu ku riyooday aadaankan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaa akhirihi aadaanka marka madhabka shaaficiga waxaa sunno ah tarjiic inuu noqdo tarjiic aadaan abi maxduura ayaa sidaas ahaa tarjiicuna marka wuxuu yahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar marka la yidhaahdo hoos inuu muadinka u dhaho ashhadu an laa ilaha illa اllah ashhadu an laa ilaha illa اllah ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah kadib marka uu kor u qaado ashhadu an laa ilaaha illa اllah yidhaahdo tarjiic waayo shaafici kaasuu doortay lianna waa ka alfaad badan yahay haddii iyada laga reebo alfaada badanna waxay keenaya karatu hawaab ajar badan bay dhalisaa <clears throat> salaadda marka aadaanka wakhtigaa lagu adimaa marka laga reebo salaada subax qabla alwaqti in marka aadaan la sameeyo ayaa la sunneeyaa bacda waqtiga markuu soo galana aadaan baa la jideeyey iyadana laba aadaan bay marka subax uu leeyahay waxaa kaloo subax uu la gaar yahay atahwiib asalaatu khayru min annowm axaadiidta qaarna waxay tilmaantay aadaanka hore in lagu dhahaayo oo uu yidhi riwaayada nasaa-i sidaasuu dhihi jiray fi اladaani اlأwal nam aadaanu اlawalna marka kan unbaa uu daahir ku yahay ayb kan dambe marka iyada inaan waxba lagu dhihin ayb iqaamada imaamu shaafici wuxuu doortay inay ahaato an takuuna furaada halhal ilaa qad qaamat الsalaaة maahane xadiidkaana saa ku soo arooray umira bilaalu an yushafica اladaan wayutira اliqaama an yashfaca aladaan wayutira aliqaama bilaal waxaa la amray inuu aadaanka labalabeeyo iqaamadana halhal ka dhigo riwaaya marka waxay leedahay ilaa lafd aliqaama qad qaamat الsalaaة qad qaamat الsalaaة oo lagu celinaya iyada ayb saasaa marka ikhtiyaarka imaamu shaafici waa tarjiic aadaan tarjiicsan iyo iqaamo iyadoo aan lahayn iyo iqaamo hal hal ah furaada ah ayb wa sunanuhaa wa sunanu salaati salaada sunnooyinkeeda qabla dukuuli gelitaanka ka hor fiihaa salaada dhexdeeda la gala ka hor shay-aani laba shay weeyaan aladaanu adaani waliqaamatu iqaamo wa bacda adukhuuli salaada gudagelisteeda kadib wa bacda adukhuuli yacnii salaaddii gudageliddeeda fiihaa dhexdeeda marka waxaa lagu sunneeyaa shay-aani laba shay sunnooyinkeedu marka waa laba shay marka la gala ka bacdi التشhهد الأول أتحyaaدka hore iyo والqنuutu qنuud في الصبحi la qunuudo suبحi ayb iyo وفي الwitri witrka in la qunuudo في النiصف الثاني nuska labaad min شhهri رamaضاan oo bisha رamaضaanna ka mid ah wuxuu leeyahay marka salaada marka la galo kadib maxaa suno a laba shay baa suno a buu yidhi shaaficiyada waxaad ogaata sunna isagooda wuxuu ka wadaa abcaad saddex shay baa salaadda dhexdeeda ay ku sheegaan ayaga afar shay shuruud arkaan abcaad hay-aad shuruud waa kuwan soo marnay waa shan dahaaradii saddexdii meelood oo dharkii badankii iyo meeshii lagu tukanayey ayb istiqbaalu اlqibla qiblada loo jeesto dukhuulu اlwaqti waqtiga inuu soo galo wa satru اlcawra cawrada la qarsado shuruudii arkaantiina sideed iyo toban bay ahaayeen shalayaan soo sheegnay abcaad marka maxay noqonayaan abcaad labadan waa hadda uu sheegaya abcaaddu ilaa lix ay gaarsiiyaan kutubta markay fidinayaan laakiin labadan unbay iskaga dhex jiraan oo waxay leeyihiin marka tashahudul awalka fadhigiisa salliga iyo salliga nebiga lagu akriyo saddexa ka soo baxaysa marka meeshaa ayb fadhigii taxiyaadka akhrintiisii iyo salligii qunuudkiina saddex camal ay ka soo saarayaan istaag in lagu qunuudo Eh, iyo yacnii iyo waxay ku daraan eh, inuu maxalkiisu ou yani meeshaas marka istaagga uu noqdo akhrintiisii waxyaabahaas ayb eh, saddex meelahaas ay ka soo saaraanna marka way leeyihiin ayb laba qunuudku marka istaagga iyo akhrinta waayo kan lixaad marka wuxuu noqonayaa <clears throat> salliga aalka nebiga in lagu saliyo taxiyaadka koowaad nacam taxiyaadka koowaad aلsalaaةu calى اlaal lix meelahaasay gaarsiiyaan marka laakiin labaa un asaas u ahoo waa tashahud ka koowaad iyo qunuudka subaxa labadaas abcaaduha inta ka soo hartay hay-aaday ka dhigaan marka sunnooyinka kale dhan waa hay-aad wa sunanu salaati ee marka la leeyahay kutubaha kale ayagu marka shaaficiyada isdilaaxooda waa hay-aad shuruud arkaan abcaad iyo hay-aad hay-aadku marka isaga kuu sheegi doonaan waa sunnooyin fara badan salaada dhexdeeda ku jiro hay-aadku iyo abcaaddu marka maxay ku kala duwan yihiin wax dhan ba haddaysan waajib ahayn waxay ku kala bedelan yihiin abcaadu salaa wax ay bacdi ku sheegeen iyaga haddii laga tago sujuud sahwi baa lagu kabaa kuwan kale laakiin haddii laga tago sujuud ma lagu kabo mana u baahno maalan rafculyadeynkii baa ka tagtay meeshii gacanta kor loo qaadi lahaa ma qaadin sujuudu sahwi maa samaynayn ma samaynaysa baa iska soconaysaa tashahudul awalkii baa ka tagtay sujuudu sahwi baa la imaanay marka midkaana bacdiguna sujuudu sahwi buu leeyahay hay-aadkuna sujuudu sahwi ma laha ayb saas waay waxa farqiga ku kala xambaaray ee xagga xukunka waa iska sunna kulligood waxba salaad mama <clears throat> jebiyaan ayb wa bacda adukhuuli salaada dhexdeeda marka la gudagalo ka shay-aani laba shay baa sunno ah atashahudu اlأwal waa taxiyaadka hore sunanimadiisana hadda waxaa laga qaatay sujuud in lagu kabay sujuud sahwi nebiga intuu ka tegey ayuusan u noqonin xadiid cabdillaahi bni buxayna fi saxiix intuu ka tegey atixyaadka koowaad ka istaagay ayuuna soo laabanin sujuud buuna iskaga kabay marka haddii rukni uu ahaan lahaa laguma kabeen sujuudu sahwi oo haddii qofka uu rukni ka tago laabudda inuu ruknigii la yimaado soo celiyo oo meeshii ka noqdo walidaalika ataxiyaadka koowaad waa sunno daliilkiisuna waa qawi oo waa kaas wاlqunuutu fi الصubxi haddii kaloo la yidhaahdo yacnii ruknina ma aha laakiinse waa waajib la yidhaahdo wax marka iska khilaaf lafdi ah waay adiga ama waajib ku tilmaan amay rukni tahay maahan soo maaha idan marka waajib dheh ama sunno dheh ama bacdi dheh meesha un xukunku waa isku midoo haddii laga tago oo rukni la gudo gala loo soo noqon maayo isaga kor iyo hoos sujuud baana kabaysanayb iyo wlqunuutu kan labaad waxaa weeyaan qunuudka fi subxi la qunuudo qunuudkaas subax marka shaaficiyadu iyagu marka sunnay u haystaan xadiid anasayna ka qaataan oo yacni maa zaala rasuulu sala allahu alayh waali wasalam yaqnutu fi lfajri xataa faaraqa اdunyaa nebigu kama zuulin inuu qunuudayo salaada subax ilaa uu ka dhammeeyo ilaa addunyada uu ka baxo uu ka dhinto xadiidkaasna markaa ciisa bni abi ciisa maahaan ayaa ku jiro isaguna marka yacnii riwaayaadkiisu markaa ma xoog badna ayb hadal badan baa ku jira ayb nakaarana marka waa lagu tilmaamayo wuxuu ka hor imaanayaa xadiidkaas xadiid kaloo isagu ansaxay oo saxiix oo ibnu khusayme warinayay oo ah nebigu sal la kaana laa yaqnutu ilaa idaa dacaa liqowmin aw calaa qowmin nebigu ma qunuudi jirin ilaa inuu dad u ducaynaayo ama inuu dad habaaraayo ma ahani labadooda way iska hor imaanayeen marka kan marka nin dacfi lagu sheegay baa ku jiro wuxuu khilaafayaa marka xadiid ay iqaad warinayaan munkar waay marka xadiidka marka shaaficiyadu ay xujaysanayeen fii hadihi اlmas'ala culimada shaaficiyada qaar ka midoo aan qunuudi jirinna waa jirtay oo iyagu marka deliilka qawiga iska cuskaday xadiidkuna marka mid kalena waa jiray oo inaka sallayta khalfa الnabiy salى اllahu عalيه ali waslm وabi bakri وacumara وcuثmaana وcaliي haahunaa biاlkuufati afa kaanuu yaqnutuuna fi اlfajri qaala ay bunaya muxdaثun ma jirinuu yidhi waxaas wax cusub waay culammada marka shaaficiyada meeshaa waxay dhahayaan ay ku xambaarayaan inuusan isagu maqlin baa laga yaaba ayay leeyihin laakiin aad ay baciid u tahay nacam inuu nebigii waktigiisii salaada tukanayay oo waktiga abubakr la tukaday oo cumar la tukaday salaadda wax sanadkii hal mar la tukada ma aha wax maalin walba la tukadona waa dhici kartaa inuusan dhowr maalmood maqlin ima saxaabigu macnaha say ku dhici kartaa afartii khulafaa uraashidiin iyo nebiga inuu salaad subax la tukaday hal marna uusan qunuud maqlin suurtagal ma aha ma lagu xambaari karo isagaan maqlin ma la dhihi karo qunuudku haddana wax kor loo qaadayo waay say shaaficiyadu qabaan marka meeshaas ma xoog badna dalaalada qunuudka iyada laftirkeedana dee bacdi kaiir min asalfa ku tageen salaada subax in la qunuudo imaam maalik iyo imaamu shaafici iyaa ka mida iyo in badan oo marka selafkii ka mida aahaar badan oo selaf ka soo aroortay iyo kuwo kale oo xadiidta marfuuca iyagu dacfi baa ku jiro intuba marka waa jiraan marka waa maxal ay dhici karto in qofku uu markaa u maleeyo inay daliilkeedu xoog badan yahay waa u maleey karaan binaan calaa daalika ninkii subaxa qunuudo mubtadic ma aha marka maxaa yeeley ijtihaad waay waxa uu ku gafaayo nacam hadduu isagu mujtahid yahay hadduunan mujtahid ahaynna haddii ninkii mujtahidkaa loo cudur daaray oo nusuusaa ka qarsoontay la leeyahay midkan jaahilkaa min baabi owlaa isagaaba ku owleysan in loo cudur daaro nacam ayb oo marka yacni shay ma noqonayso marka eh, bidca munkara qabiixa oo qofkii sameeya markaa ay noqonayso in markaa <clears throat> uu ku dhacay eh, bidco aada u foolxun ma noqonayso ninkii cinaad iyo la yimaado oo baab kale laakiin dadka wixii ijtihaad ama mujtahid ku raacay qowl raajic marjuuxa ku dhegantaha in la yidhaahdo waa bis oo qowlka raajixa ana loo sheego bis maahan mas'ale caqiida ku tacalluqda culimmada qaarkood waa jiraan kusoo daray kutub kutubta caqiidada iyagoo laakiin meesha ay cuskanayaan baa waxay tahay waxay leeyihiin raafidada ayay calaamad oo u noqday nimanka raafidada shiicada ayaa subaxa qunuudo binaan calaa daalika marka waxay ku soo dareen aqwaashii maadaama iyaga laakiin ibnu taymiya minhaaju wuxuu yidhaahdaa wixii shiicada ay qabaan culammada salafka qaarkoodna ay qabaan ma lagu dari karo masaa-isha laysku tadliiliyo ma ku jirta ayb maxaa yeele hadday saas tahay wax badan baa isdarandari lahaa <clears throat> qofku marka soo yeelaa haddii uu qof la tukanayo qunuudayo salaada subax muxuu samaynayaa isaga marka naam waa ku raacayaa marka qunuudkaas naam waa ma'muum isaga mutaabacaa laga rabaa shayganna shay ijtihaad ku dhisan waaye wax iska hawo ku dhisan ma aha xadiid daciif ba ha ahaadee wax uunbuu ninku ninka qunuudayo isaga wuxuu istusayaa inuu deliil haysta naam waxay soo gelayaan marka xadiidka nebiga yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim ayay soo gelaysaa hadday gafaan adinka ajarkiinna waa leedihiin oo kaamila sunnadii iyaguna waxay leeyihiin marka wixii ka imaada iyagaa iskale a'immada iska dhaafa adinka haddii marka la yidhaahdo yaan lagu raacin ha layska taagnaado de qofkii waxaa waaye mutaabacuu gafay yuu la tukaday marka ma imaamuu la tukaday keligiisna ma tukanin imaamna lama tukanin tan kale maxalkaas oo samica allaahu liman xamida rabbana walaka alxamdu kadib in la aamuso iyada laftirkeeda maxay noqonayna sunno miya in la aamuso shib la ahaado waxbuu ka tegey marka ayuu ka cararay wuxuu ku dhacayaa mukhaalafo kale oon soo aroorin iyadana marka laakiin middaan deliil caam uu heli karaa ayb oo haddii shaaficiy halkaan hadda uu ka tuji lahay salaadda lagama goosteen maalan wax badanoo madaahibta marka masaa isku khilaafeen ku tacalluqana noocaas hadda shalay waxaan soo marnay maalikiyadu bismillaahi maba u arkaan inay faatixada ka mid tahay dii la yidhaha marka arrin ijtihaad ku dhisan way ma looga goosan karo salaadna dii marka imaamka raatibka maaliki aan akrinaynin bisin uu yahay adiga marka aada la tukato salaadaadii marka dhammaystiratood bisinkaaga akrisato adiga waa salaadaada waa kuutaan xanafigu maala naqdulwudu uma arko dakerkoo la taabto waxaa leedahay marka ninkan inuu dakerkiisa soo taabtaa laga yaabaa weysaba uma dhowrno seen ula tukanaya waxaas ma baarbaaraysa ilaa qof aa hubto salaadiisu inay burtay kaas unbaa adiga aadan ka goosanaysaa oodan salaad marka kula xiranayna ayb marka masaa-isha ijtihaadka ku dhisan wej bay leedahay marka wejkaas in lagu xambaaro ninkii raajixa qabsanaayo oo daliilka iyo sunnada ku dhegaayo wuu fiican yahay laakiin taa laftirkeeda inaad tafaruq iyo u keento ma loo baahna wاlqunuutu fi subxi iyo qunuudka salaada subx dhexdiisa wa fi lwitri iyo witrka dhexdiisa la qunuudaayo fi nisfi haani niska labaad min shahri ramadaan bisha ramadaanna ka mid ah wahay-aatuhaa wahay-aatu salaati hamsata cashara shan iyo toban waa khaslatan min khaslatin ayb rafculyadayni gacmaha koruqaadistooda cinda takbiirati alixraami allaahu akbarta marka la dhahayo agteeda wa cinda arukuuci rukuucda agteeda warafci minhu wa cinda rafci soo kor noqosho minhu min arukuuci laga soo kor noqonayo agteeda wa wadcu اlyamiini saddexdaanuu takbiirta ka sheegay mowdic afaraada jirto shaaficiyadu way arkaan xataa meeshaas afaraado waxay tahay taxiyaadka koowaad marka laga soo kaco iyada in gacmaha kor loo qaado afar meel salaadda marka la gelaayo rukuucda marka loo socdo marka laga soo kor noqdo iyo ataxiyaadka koowaad marka laga soo kor noqdo afar meel waa rafculyadaynka marka la sunneeyaa ayb takbiirada iyo ficilkuna inay isla xiriiraan baa wanaagsan imaamu اlbukhaari saasuu baabaystay ayb oo marka aada allahu akbar rukuucda u socoto intaad sii socota allahu akbartana wadaysaan yani akar culamaai selafna saasay qabeen wa cinda arukuuci warafci minhu wa wadcu اlyamiini midigta dejinteeda cala shimaali bidixda korkeeda la saaro midigtii in bidixdii la kor saaro marka in labada calaacalood layskor saaro in meesha xoogga la saaro saacidka ah intaba waa bannaan tahay midigtii bidixdii in la saaro waa marka qiyaamka la taagan yahay qiraada la akrinayo wtawajuhu wajahtu wajhi ladii fadara samaawaati la akriyo ducaa shaaficiyada iyada midkaanay sunneeyaan muslim baana wariyey allahuma baacid beynii wa beyna khataayaayana waa jirtaa saxiixaynkaa wariyeen subxaanaka allahuma bixamdika wtabaaraka smuka watacaala watacaala jaduka walaa ilaaha ayruka taana iyadana waa jirtaa cumar baa mowquuf ahaan looga wariyey marka mimbarkuna ka sheegay marka waa iyaduna hadduu qofku akriya wax dhiba malaha wاlisticaadaةu acuudu biاllaahi min الshayطaani الrajiim cuudu bileysi ayb ayb wاljahru kor u qaadis fii mowdicihi fii mowdic اljahri jahriga meeshiisa jahriga meeshiisa marka waa meesheena labada ragco subaxa iyo labada maqribka ugu horeyso iyo labada cishaha ugu horeyso mowduculjahri marka meeshaas in kor loo qaado walisraaru hoos u dhigid fii mowdicihi fii mowdici lisraari meelihii hoosta loo loo dhigaayo in hoos loo dhigay iyadana waa intii meelihii aan sheegnay ka soo haray hoos in wax loo akriyo ayb ma'muumka isaga dhan marka wixiisa dhan hoos u akrisanayaaba isaga waxu kor u qaadaya male ma'muumka ayb marka qofku inuu intuu salaada soo gala allahu akbar iska yidhaahdo soo ma'muum ah aaday dhib u leedahay muslimkaa lagu dhibaa taasoo kalena waxaa laga yaabaa allaahu akbarta aada la qaylinayso dadka ma'muumiinta inay imaamkii u maleeyaan oo ay markaasi ka baxaan wixii ay ku jireenoo waa la rukuucay isdhahaan imaamkiina weli uu taagan yahay yaa dembigaas qaadaya marqofka masaajidka inuu soo galo allahu akbartiisa hoos u dhaho isaga ismaqashiiyeayb wataamiinu aamiinsi aamiin inuu yidhaahdo marka hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin aamiin inuu yidhaahdo iyadana marka haddaad imaam la aamiinsanayso marka oo wala daaliin ou dhammeeyo markaasaa aamiin dhehaysaa adiga aamiintiisa iyo aamiintaada inay isku xirnaadaan markaasna idaa amana alimaamu faaminuu ma laga fahmaayo markuu imaamku aamiin dhaho kadib aamiin adigana dheh maaha bal waxaa weeyaan idaa sharaca alimaamu fi الta'miini faquluu aamiin w markuu gudagalo shay imaamka lala samay karo oo ay bannaan tahay in lala sameeyo lala dhaho salaada dhexdeeda oo uu la iqtiraani karo imaamka imaamuunku ay isla iqtiraanayaan aamiintaa ka jirta inta kalena uga dambaysa wa qira'atu suurati marka diinku luqad carabi keliya inaan lagu wadi karin baa dareemayaan idaa amana alimaamu faaminu hadda luqadu maxay keenaynaa markuu aamiin dhaho kadib hore aamiin dhahaa luqada laga fahmaa ay keenayn laakiin ujeedku maahan imaamku aamiin ha yidhaah kadib ma'muumiintu aamiin haddana ha dhahaan sidaas maahane waxay culimmadii salafka ku macneeyeen ay idaa sharaca fi اta'miini hadduu gudagalo ou bilaabo idinkana markaas bilaabo marka in laisla dhahaya imaanaysa dadka marka fahamkooda la istiqlaalayo oo iyagu intay wax fiiriyaan dhahayo xadiidkaaba saan dhigaayo ay dhici karta marka say u fahmeen si ka duwanna fahamku inuu yahay waa khatar wa qiraa'atu suurati suuradii akrinteedii bacda alfaatixati faatixada kadib faatixada kadib in suurad la akriya waa sunno watakbiiraatu takbiiraat cinda alkhafdi iyo warafci kornoqo hoobashada iyo kor noqoshada agteeda takbiiraatulintiqaalka waa iyaguna in la dhammaystiro oo la akriyo waa sunna takbiiraadkaas takbiiratulixraam laakiin maxay ahayd waa rukni iyadu wa qowlu samica allaahu liman xamidah sidaas dhihiddeeda samica allaahu liman xamida dhihiddeeda maa macnaa samica allaahu ilaahay waa ajiibay waay liman xamidahu qofkii ammaano oo mahadiyo samica bimacnaa ajaaba ayb maxaa yeelay samica laba ta laba macnay leeda adraka adraka sawta ama ajaaba labadaas ah. halkan marka macnaheeda ajaaba baa lagu fasira labadaas macnaba xaqiiqay ku tahay ina rabbii lasamiicu ducaa markuu ilaahay leeyahay ilaahay ducada waa dhegaystaa maa laga wadaa maa laga wada waa ajiibaa waayo macnaheeda ay lamujiibu lamujiibu ducaa'i marka samica allaahu allaha ajiibo ama ilaahay waa ajiibay liman xamidahu qofkii mahadiyo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow laka adiga unbay kuu sugnaatay alxamdu ammaan dhammaanteed ayb wالتصbiixu fi الrukuuci wالsujuudi wالتصbiixu tasbiix fi الrukuuci rukuucda dhexdeeda la tasbiixsado wasujuudi iyo sujuudda dhexdeeda subxaana rabbiya alcadiim iyo subxaana rabbiya alaclaa dhihiddeeda hay-atu salaaday ka mid taha waa sunnooyin wa wadcu lyadayni labada gacmoodoo la dhigo cala alfakidayni bowdyaha korkooda la saaro fi ljuluusi fadhiga ayb fadhi fi ljuluusi fadhigii oo markaad labada atexyaad fadhiisanayso labadaadan gacmood inaad bawdiyaha saarto yabsudlisraa bidixda waa fidinayaa wayaqbidu waa laabayaa alyumnaa midigtana waa laabayaa ila almusabixata midda tasbiixsanaysa ma ahan waa middaas marka sabaabada oo murugsatada la yidhahdo inta kale marka waa laabaya kulligood saasay u laabayiin taa unbuu fidinaya marka ayb tan marka dhexe iyo suulka waa isku qabanayaa marka waa laaban yihiin waana isku qabanayaa marka shan ama eber oo kale u ka samaynayaa afartanna waa taagan fainahu yushiiru waa ishaarayaa bihaa iyada waa ku ishaarayaa fartaas sabaabada ma la laabaye fainahu isagu yushiiru bihaa wuu ku ishaarayaa fartaasi mutashahidan isagoo markaasi ashhadu an laa ilaha illa allahu dhahayo isagoo markaa mid ashhaadanaya ah gacantan marka afartan sabaabada waa taagayaa marka waa ishaaraya xadiid muslim bay ku jirtay kaana yushiiru bihaa nebigu fartaas ayuu ku ishaari jiray <clears throat> ishaarada marka xadiidkaasaa tilmaamaya mutashahidan bihaana waa ijtihaad mutashahidan oo yani waxay ka wadaan marka ashhadu an laa ilaha ila allahu ladhaha la taagayaa bay ka wadaan weliba iyagu shaaficiyadu waxay leeyihiin cinda alihbaat baa la taagayaa nafyiga maya ashhadu an laa ilaaha ila اllahu baa lagu taagaya mar ila اllah ibaatka agtiisa xanafiyadana waa cagsinayaan nafyiga marka la maraayo la taagaya ibaatkana waa la dejinaa bay leeyihin laakiin waktigaas marka ijtihaad iyo istimbaadaad maahane hadda wax daliiloo sariixa ma ogin oo ku soo arooray marka salaada qofka markuu bilaabo tashahudkaba bilaababa hadduu iska taago waa fiican tahay wاlاftiraashu goglasho iftiraash fii jamiici اljalasaati fadhiyada dhammaantood fadhiyada dhammaantood marka in iftiraash la sameeyo iftiraashku waxaa weeyaan lugta bidix eh, cagta bidixda ah korkeeda meesha kore dhulka inaad dhigto baabacada cad ah kor soo maraysa waa ku fariisanaysaa marka midda midigtana marka waa taagaysaa iftiraashku kaas waay fadhiyada oo dhan sidaasaa sunno ah iqcaa waa samayn kartaa marka aliqcaa waxa la yidhaha oo cirbahaaga inaad ku fadhiisatona waa bannaan tahay muslimaa warinaaye min xadiid ibni cabbaas inay sunnada nebiga ahaydna waa sheegay fadhiyada caadigaa waayb atixiyaadka koowaad iyo fadhiyada kaleo dhan watawaruku sin dhuldhigasho fi ljalsati jalsadii dhexdeeda la sin dhul dhigto alakhirati dambe jalsada ugu dambayso sinta dhulka la dhigto aa marka lugti inaad bixiso oo sintii aad dhulka dhigato labadaada lugna isku dhinac inaad marisa marka sin dhuldhigadaa la dhahaa marka tawaruk wاtasliimaةu الثaaniyatu iyo salaamo noqsiga watawarukudha fi ljalsati اlakhiirati tawaruga marka atexyaadka dambaa iska leh meeshaan marka xadiidka marka la fiiriyo xanaabilada iyo shaaficiyada ugu dhow madaahibta kale iyagu waa kala qayb qaybsadeen imaam maalig oo kale wuxuu le kulli waa tawarug taxyaadka koowaad iyo kan dambeba tawarugaa la samayna abu xaniifana isagu waa cagsiyey kulli iftiraash ayuu leeyahy wax tawarug ma jiro axmed iyo shaafici baa marka kala qaaday ataxiyaadka koowaadna waxay yidhaahdeen waa iftiraashkan labaadna waa tawaruq iyagu laakiin meelay marka isku khilaafeen iyaguna salaaddu hadday hal ataxiyaad yeelato iftiraash miya amase waa tawarug salaadda subaxa oo kale imaam axmed isagu wuxuu le waa iftiraash hadda ogow marka iftiraashku daliil sariix oo saxiixa ah kuma soo aroorin labada qowl kala wataan ijmaalaad iyo marka xujaysanayaan imaam axmed isaga marka wuxuu yidhi haddayba salaadu laba ragcad bis tahay hal ataxiyaad leedahay waa la iftiraashaa iftiraashkuna marka waxaa daliil ah buu yidhi kaana idaa jalasa fi tintayni iftarasha haddii uu nebigu laba ragca dhexdooda ku fariisanayo iftiraashuu samaynayo tanna laba ragcaa lagu fariistay imaamu shaafici isaguna wuxuu yidhi xadiid abi xumayd asaacidi kaana idaa jalasa fi اlakhiiri akhiir ma tahay mase maahan buu yidhi marka kan fadhigii ugu dembeeyey salaadda ma tahay mase maaha waa tahay tawar waa la samayna ayb meeshaas marka dad waxaa arkaya marka mas'alo saas ah marka dadku marka ma fiirinayaan aqwaasha iyo meelahay cuskan iyo maaakideeda iyo fiiriyaan dad masaajid inta ka istaaga masaladan u istaagaya arkeyna oo waxay leeyihin dadaan waxaan aragnay lataxiyaadkii koowaad yani waxaan ujeedaa salaad hal ataxiyaad le tawarug samaynayo sunnadii maaha waxaas waa bidco ha la yska xag iyay bidco waaya ka maqleenna waa yaabin marka bidcadii hadduu ka hadlo midaan kitaabba kala furinba oo meelihiisaas iska xamaasho iska shaqaysto oo kutub iyo shaqo aan ku lahayn waxa isaga un oo u maleeyey ama ou kutubta ugu yar salaada ka hadasho wuxuu ku arkay mukhtasaraadka kutubta yaryarkae salaada ka hadla wuxuu ku arkay haddii uu diin oo dhan iyo salaad oo dhan ka dhigo waa wareer hadhow culammadi waa iskhilaafsantaha laleeyahay mushkilo marka dad badan ay samaynayaan wa shaqadan marka adiga middaa ku qanacda sameey haddaad doontan laakiin ilzaam ma jiro sunnadiina marka tan tan ugama ogoleysna waa laba imaamoo waaweyn ninba ma akhad daliil ka qaatin meel ka qaatin qaara waxay u haystaan marka nebigu inuu xadiid sariix ah oo saxiix ah uu sheegayo salaada subax ataxiyaadka la akrinaayo tawarugaa loo fariistaa ama iftiraash inuu yidhi maya adilo marka ijmaal ku sugan yaha nin walba qabsadayayb fi lakhiirna waa ku dhaboobay waa sax hintaynna waa tahay ragcadii labaadna way tahay marka sidii marka qofka uu yeelaba laa basa ayb watawaruku sindhuldhigasho fi ljalsati alakhiirati fadhiga dambe lagu sindhuldhigto dhexdiisa watasliimatu haaniyatu salaamo noqsiga labaad salaamo noqsiga labaadna waa sunno isaga intan marka waa sunanu salaa faslun fasalkan marka fii umuurin tukhaalifu fiiha almar'atu alrajula fi salaati wuxuu rabaa inuu ku sheego wax naagtu ay ninka ku khilaafayso salaadda dhexdeeda ayb waxyaabahan marka uu tirin doono qaarna ijtihaaday ku dhisan yihiin iyo adilo caam ah qaarna waxay ku dhisan yihiin adilo khaas ah oo sariix ah wاlmarأaةu naagta tukhaalifu way khilaafaysaa arajula ninkii fii khamsati ashyaaa shan shay bay ku khilaafaysaa faالrajulu ninka yujaafii wou fogeynayaa mirfaqayhi labadiisa xusullood can jambayhi labadiisa dhinacuu ka fogeeyaa yani sujuudda markuu sujuudaayo iyo markuu rukuucayo iyo xusulladiisa dhinacyadiisa waa ka dheeraynaya markuu sujuudayo waa dheeraynaya xusullada isaga dhan waa iskala taagaya naagtii marka sidaa ma yeelayso ka wadaa waa isu soo aruureysaa sababtoo ah hadday iyadu sidaa yeesho waxay leeyihiin adiladii caamkii oo waxaa laga dhumayaa markaas oo naagta inay is-asturto ahayd waxaa laga yaabaa hadday sidaa isu kala bixiso in wax laga arkaba saasima naagtu waxyaabaha marka ku dukato iyada dharkeeda gurigeeda oo kale iyo meelaha markay joogto waay ama salaadiiba dirci iyo khimaar gorgorad iyo dirac dheer oo adag saako iyo khimaar way ku duka kartaan xadiid umi salama iyo sida ku jirtay marka waxaa laga yaabaa marka hadday sidaas marka ay kala dhahdo inay wax ka muuqdaan xubnaheeda oo kalena iyagu marka meeshan shaaficiyadu daliil sariix oo khaasa uma qabsanine waxay u qabsadeen adilada caamka oo tasaturka sheegayso wa yuqilu baطnahu calooshiisau kor u qaadaa ayuu u qaadayaa can fakidayhi ayuu ninka kor uga qaadaa bowdihiisa markuu sujuudayo calooshiisa bawdadiisa wuu ka qaadaa korba uga qaadaa oo calooshi iyo bowdadii iskuma dhajiyo isaga naagta laaf waa isku dhejinay bay lehay sidaas astur u ah fi rukuuci rukuucdii wa sujuudi sujuudiiba wayajharu ninka waa la jahraa fii mowdici اljahri jahriga booskiisa mawaadicu ljahri ninka korba u qaadaa naagta laakiin waa siraysane iyadan ayb waidaa naabahu haddii uu asiibo shay-un shay hadduu asiibo qofkii ninkii fi salaati salaada dhexdeeda uu ku asiibo sabaxa waa tasbiixsadaa isaga shay baa salaaddii dhexdeedii kugula soo gudboonaaday inaad qof ku tambiihiso ama imaamkii baad qaladkiisii ku baraarujinaysaa ama qof baa meel inuu ku dhaco iyo aad ka cabsanaysaa qof kalaa rabtaa marka inaa u digtid subxaana allah sabaxa uu tasbiixsadaa ninka naagtu iyadu sidaas maaha waa sacab sacabtun meeshan marka nas waxaa ku soo arooray sariix oo khaasa atasbiixu ah, lilrijaali wاtasfiiqu lلnisaa waidaa naabahu shay-un shay hadduu asiibo fi salaati salaada dhexdeeda uu ku asiibo sabbaxa subxaana allah buu yidhaahdaa wa cawratu rajuli ninka cawradiisana maa bayna suratihi wa rukbatihi waa inta xuduntiisa iyo jilbihiisa udhexaysa ayb salaadda marka la tukanayo yani cawradiisu waa xudunta iyo jilbaha inta udhexayso naagtu waa khilaafsantaha dabcan marka meeshaa marka de qofka asoo garbo bannaan inuu tukadana waa laga fiican yahay nahyi baa kusoo arooreen laakiin salaadda ma ansaxay waa iska ansaxay salaadda laakiin maca alisaa'ati isagoo qalad sameeyey wاlmarأaةu naagtuna tadummu way dumaysaa bacdahaa qaarkeed ilaa bacdin qaarka kale u dumaysaa labadii meeloodoo ninka calooshana waa qaadaya u dhahayey iyo labadii xusulna waa ka fogeynaya dhinaca uu dhahayey waa naagta iyadoo isu soo dunmaysa ayb watakfidu way raaricinaysaa oo hoosay u dhigaysaa naagtii sawtahaa codkeeda bixadrati rijaali raggii joogitaankooda alajaanibi ajaanibta ahaa rag ajaanib ka ah markay ay la joogto agtooda salaad ay ku tukanayso ama meelay ka maqli karaan codkeeda marka waa gaabsanaysaa markaa jahri ma samaynayso ayb warka kale marka maxaad malaynay marka salaaddii iyo qur-aankii iyo wixii ay akrinaysay la yidhi haddayba niman ag maqlaayaan iska hoos ha u dhigato hadalka kale caadiga iska aho isagu aanba ahayn meelna aan ku xisaabnayn cibaadaadka aan boos uga xisaabnayn baabi owlaa hoos u dhigtadadkii laakiin hadda dumarkii ayagoo waxaa laga yaabaa diin ka muuqdo iyo hay-ad diin ka muuqata haddana suuqi dhexdiisa qaylo iyo baabuurta dhexdooda iyo meelahaas ilaahay inay ka cabsadaano iyagii hadday qaar ku dadaalaan kuwa kale inay ku daydaana laga yaabi lahaabayb marka dadkii hore iska jaahiliinta ahaayo jahli fara badan diinta uga sugnaaya ku dhaamaba dhinacaas nacan ayb oo iyagu ama dadkan reer baadiyaha ah ayaa ku dhaamaba oo hadalkaas iyo qayladaas iyo xoogaa aada uga xishooda marka qofku diinku xishooda u keenaa iimaankuuna ka mid yahay xishoodka naaguhu marka kaas inay ku dadaalaan waidaa naabahaa hadduu asiiba naagtii shay-un wax fi salaati salaada dhexdeeda safaqad waysa cabtumaysaa marka gacanteedii marka meesha kore calaacasha korkeeda iyo calaacasha kale caloosheeda isku garaacaysaa labada calacalood inay isku garaacdo markaas marka tasfiiq oo wuxuu noqonayaa marka eh, eh, mushrikiintii ay samay jireen wamaa kaana salaatuhum cinda اlbeyti ilaa mukaa'an watasdiya sacab dhowgaas oo kale ma la rabo waa waa lacib iyo dheeldheel iyo wax tusaayo tan dambe marka aلtasbiixu lirijaal watasfiiqu linisaa ku soo aroortay taasaa marka daliilkeedu u yahay wa jamiicu badani اlxurati naagta xortaa jirkeeda dhan cawratun cawra <clears throat> fi salaati salaadda dhexdeeday nusakha qaar ku darayaan ilaa wajhahaa wa kafayhaa wejigeeda iyo calaa calaheeda maahane salaada dhexdeeda wejiga iyo calacalaha marka laga reebo inta kale waa cawro amaa khaarija salaad wejigu cawro miya mase maahan khilaaf baa ku jira wاlamatu adoontana karajuli ninkii oo kale waa fi salaati salaada dhexdeeda amada iyo addoontu markay salaada tukanayso hadday marka inta ninku asturtoo kale ay iska asturato salaadiina ku tukato waxay leeyihiin way banaantah waa ansaxaysaa laakiin arinkan arin daliilkiisu daahir yahay ama uu muuqdo ma aha faslun wاladii yubdilu salaata mubdilaadkiibuu soo galay marka salaadda maxaa buriyo waladii kan kii yubdilu burinaya asalaata salaada burinaya axadda cashara shay-an kow iyo toban shay alkalaamu hadal alcamdu kas ah alkalaamu kalaamkii alcamdu kaska ahaayee loo qasday kalaamku marka labau noqon karaa imaa qofku inuu u qasday ama inaanu u qasdin oo uu ka soo fakaday ama ishilmaamay amaba hadalku inuu salaadda xaaraam ku yahayba uu jaahil ka yahay nin hadda dhow uun salaad bartay ama diinkii mar dhow soo galayba waay salaaddii isagoo ku jiro iska hadlay kaasoo kale marka hadalka salaadda ka burin maayo maadaama uu jaahil iska yahay awoodaha salaadiisa xadiidii mucaawiyata bni اlxakam assulami ayaa dliil u ah markii ninkii uu hindhisay yarxamuka allah uu ku yidhi ee dadkii xoogaa ay la yaabeen markuu arkay inay dadkan la yaaban yihiinna waa kii yidhi waaukla umayaah maa shanukum tanduruuna ilaya salaaddii uu isaga dhex hadlay markii dambena nebigu wax ma dhihin soo celi iyo midna lama dhihin saa darteed marka alkalaamulcamdu buu hadalka ku qayday midkii camdi aan ahayn ee ama jahli ama hilmaan ama ogaan la-aan iskaga soo booday laa ba'sa kaas salaadda yacni ma burinayo salaadda hadalkana marka salaadda waa lagu reebayba <clears throat> xadiidi zayd bni arqam markay soo degto xaafiduu calى الصalawaati والsalaaةi الwsطىa waqumuu lilahi qaanitiin fanuhiina can اlkalaam waumirna bالsukuut wاlcamalu اlkaiiru wاlcamalu camal alkahiiru fara badan ayaa salaada jebiyo iyadana camal badan camalku marka camalka laba u qaybsamaa shaqada qofka salaada dhexdeeda camalka uu ku samaynayo afcaasha laba nooc waay ficil uu u samaynayo limaslaxati الصalaaة kaas isagu dhib ma laha salaaddii baaba keenaysaba inuu camalkan iyo ficilkan la yimaado midkaas maahan kan laga hadlayo ficil salaada ka baxsan waayo midka laga hadlayo ficil salaada ka baxsan haddii uu badan yahay salaadda waa jebinaya haddii uu yar yahayna salaadda ma jebinayo inuu yar yahay iyo inuu badan yahay maxaa lagu kala sooci karaa marka imaamu nawowi wuxuu yidhi afar wej ayaa madhabka ku sugan wejka ugu saxiixsan oo isagu uu yidhi waa saxiix doortayna kuwa kale dhan waa daciifiyey midka saxiixa ah fi lmadhab waxaa weeyaan in curfiga loo celiyey iyo caadada maxaa badan maxaa yar curfigaa loo celinaya dadku waxa ay u yaqaanaan war qofkaani salaad kumaba jiraba markay hadday isdhahaan ta wax xarakaad badan iyo dhaqdhaqaaqyo badan buu iska samaynayaa ilaa lays yidhaahdo war ninkan salaad maba ku jira miyaa ninkan kaas marka camal kaiira amalka camalka qaliilkana wuxuu noqonayaa midka qofka aan laysdhihin ninkan tolow salaad kuma jira miyaaba aan laysdhehayn oo qofku isleeyahay ninkan inuu salaad ku jira marka laysaga aqoonsan karo ayb isaga marka wuxuu ku mihaaliyey ayb kab dacas ugu jiro oo iska siiboo kale iyo cimaamadaanu intuu wax ku arko ama wax ku ogaadoo kale intuu iska qaado halkaas iska dhigoo kale iyo ayb ama sidiisaba uu cimaamadda iska siiba ama koofida meel dhiga iyo ayb amal wax camal qaliil ah waayuu yidhi waxyaabahaas kale qofku soo hormaraayood saa dhahdo iska celisay iyo ayb ilmo yarood xambaartay markaa sujuudaysana aad dhigayso oo kale camal qaliil ah waa yidhi maxaa yeele camal badan oo isku xigxiga ma aha walidalika xadii xadiidii nebigu isagoo ana الnabiya salى اllahu عalيه ali waslama صallaa wahuwa xaamilu umaamata binti abilcaas wax diidaya salaadda m camal badan oo salaad burinaya maaha maxaa yeele marna wuu haysanaye markuu sujuudda rabu dhigaayo marka kalena waa soo qaadanaya camal marka isku xigxiga ma ahan oo fara badan kuwayaalkaasoo kale ku miaaliyey marka imaam alimaamu nawowi haddii camalku marka uu bato oo laysiraa war ninkan salaadda muxuu ugu ciyaarayaaba ay gaartana da camal wax burinayo haddii aan sidaas qofku aanu isdhihinna ama dadka aysan isdhahayninna da camal qaliil ah markaas kaas marka curfi unbaa loo celina marka curfigii bay isku dayeen fuqahada qaar inay marka xadidaan walidaalika kutubaha aa ku arkayso alaaثa xarakaat mutawaaliyaat yani tabdulu eh, salaatu biha waxay ka wadaan saddex xarako wixii dhaafo waa kaiir caadatan ama curfan iyo laakiin <clears throat> laakiin acraafta dadka iyaga in loo daayaaba fiican waxaan dhanna marka waxaa asal waa ina fi salaati la shuqulan salaadda marka iyadaa wax lagu mashquulo ah wاlxadaثu ayb wاlxadaثu wax weyse jebiyo ama wax qubays waajibiyo ayb yaa salaaddii jebiyo iyaguna iyadoo salaaddii ku jiro hadday neef kaa timaado ama yacni mani kaa timaado maalan salaaddii marka say noqonaysaa waa jebaysaa salaadda xadadkaas isaguna laba xaalad uu kala leeyahay xaalatu ikhtiyaar iyo xaalatu cadam اlikhtiyaar xaalatu ikhtiyaar hadduu kaaga yimido adigiiba aada u qasado iska keentay ijmaacan salaadda waa buraysaa ta soo weysaysataa salaadiina soo bilaabaysaa markaas xaaladda kale iyada adiga aadan ikhtiyaarkaaga aan usan kaaga imaanin adiga ma ikhtiyaarkaagii maahayn laakiin neefti waa un kaa timid taasaa marka laba qowl shaafici ku leeyahay qadiim iyo jadiid jadiidku waxaa weeyaan waa buray salaada waana soo bilaabay salaadda waa burtay markii lagu leeyahy intii hore waxba kama jiraan waa soo bilaabaysaa salaadda qowlulqadiimkuna wuxuu leeyahay maya salaaddii ma burine meeshaasaa ku joojinaysaa waa tegaysaa waa soo weysaysanaysaa waa soo laabanaysaa meeshaadi bartaadii baa kasii bilaabeen waana madhab abu xaniifa iyo ay qabaan waayo xadiiaana kusoo arooray buluuqa ku yaallo min xadiidi caaisha waana daciif xadiikaas marka ma la binaynaayo waa la istinaafuu samaynaqowl qadiimka jadiidka marka raajixa jadiidkoona ku socda hadda kitaabkaawlxadau xada waxuduudu najaasati najaaso soo darinteeda najaasaa kugu timid adoo salaaddii ku jiraan najaasa kusoo gaartay najaasada laba u kala qaad marka mid qalalan iyo mid qoyan hadday najaastu qalalnayd adigeena aadan qoyanayn adna aa qalalnayd markay najaastiisaa kugu soo dhacdaa iska tuurto waxba kaama jebin salaadaada waa soconaysaa hadday najaastu laakiin qoyan tahay oy kugu soo dariso najaastii la cafinayeyna aysan ahayn dhiig yaro ku gaaray ama malax yar iyo aynan ahayn oo kale salaaddii waa jebaysaa marka tanna tafsiilkaasaa ku jira xuduudu najaasa iyadana wankishaafu lcawrati cawrada faydmitaankeeda cawrada iyadana faydmitaankeeda hadday dabayli wax lamida kaa faydo isla markiiba celiso laa ba'sa iyadana dhib ma laha laakiin haddaadan ceshanin aan og tahay maya salaadda iyada waa buraysaa ila shardi baa meesha ka tegay meeshaas marka satrulcawraha dadka qaar waay waxaa jiro dhar ku dheganay wataan funaanad gaabanna waa wataan markuu rukuuco shaatigii iyo funaanadii baa kor aadaysa halkaas marka waa muuqane meeshaas meeshaa marka way muuqanaysaa meesha dabada ay ka dilaaceeda uu ka soo bilowdo iyo inta ka korayso dhan baa muuqanaysa dad baa gadaashiisa ku tukanaya isagii laftirkiisii marka wuxuu ku jiraa kaas qofkaa marka salaaddiisa ma ansaxa ma ansaxaysa waa inuu ku celiya salaadda dhar fiican la gashto aadaa masaajidda waxaas loogu arkaa dad saasoo kale waa arkaysaa salaadda ku celi haddii aad tidhaahdana waxaa laga yaabaa inuu ani ma ogeyn iska leeyahy ma ogeyn maha satrulcawra waa min alma'muuraat mar hadday ma'muuraadka ka mid tahayna ama adiga ilowsanaaw ama jaahil ka ahaaw ama ha ka ahaanin isku mid salaad inaad soo celisaa waxa adiga jaahilnimadaada hilmaankaaga lagugu cudur daarayo waa wixii lagaa reebay waay daa ku dhacdo amaa wixii lagu amray inaa keentaa lagaa rabaa adig see iskaga tegaysaa marka salaaddii weli waa kugu taallaan waa lagaa rabaa ma'muuraadka iyo manhiyaadka waa la kala fahmayaa maalan hadalka markii aan ka hadlayn hadalka hadalka hadduu qofka ilowsan yahay ama uu jaahil ka yahay salaadda ma uga jabaysan lanna hadalku ma'muur miyamas waa manhi waa layska reebay laakiin satrulcawra ma'muur miyamas waa manhi waa ma'muur jaahil ka ahaaw hilmaan u qasad isku mid leh waa inaa marka salaaddii soo celisa ninka u qasday waxaa kaga duwantood uga roontahay keliya dembi laguma qoray laakiin kan u qasdayo salaaddii saas ugu talagale dembi baa loo qoraya maxaa yeele salaaddii buu ku dheeldheelaya wa takyiiru niyati niyada doorsoonkeeda niyadii oo doorsoonto ee eh, maalan salaaddii isagoo ku dhex jiro wuxuu is yidhi salaaddii ma iskaga baxdaa talow ayaa ku dhalatay waa buraysaa salaaddii waxyaabahaasna marka kutubta qawaacidka fiqiga ee waaweynaa ka hadasho meelo waxaa jira niyada taradudkeeda cibaadada uusa goynaynin iyo meel uu goynayo wastidbaaru lqiblati qiblada oo laga jeesto qibladiiyo marka laga jeesto oo qofka uu ka jeesto iyadana marka waa jabaysa salaaddii waa ku jabtaa walaklu cunis salaaddii dhexdeeda wax lagu cuno washurbu cabid marka alaklu camdan washurbu camdan ibnulmundir ijmaac uu soo naqliyey salaadda inuu soo celinayo qofka u qasdo laakiin jaahil hadduu ka ahaa qofka salaada dhexdeeda waxaa afka isagoo ugu jiro salaaddii galay markuu salaaddii galay buu iska laqay ma oga marka salaad inay cuntadu jebinaysa iyo in kale ama waa ilowsanaaba waa isagoo laqay unbuu arkay salaaddii maka jebaysa markaas maxaa yeele waa manhiyaad maamuraad maaha iyakuan qaacidadaas mar walba fiiri marka wاlqahqahatu qahqahadii alqahqaha marka wuxuu ka wadaa qosolka marka codka leh ayb isagana marka salaada uu jebinaya maxayl hadal oo kale wariddatu iyo riddadii intuu salaada ku jiraba walciyaadu bilahi diinka ka baxayo waa ridoobay salaadiina waa jabtay marka waa jebaysaa ayb faslun fii cadadi rakacaati الsalaa salaada rakacaadkeeda tiradooda waa fasalkan waa iska tira wax la yaqaan wa rakacaat اlfaraa'idi salaadaha faradka rakacaadkooda sabcata caشhara ragcatan toddobiyo toban ragco wa fiihaa arbacun wa halaaثuuna sajda fiihaa toddobiyo tobankaa ragco dhexdooda waxaa arbacun wa halaaثuuna sajda soddon iyo afar sujuud wa arbacun wa tiscuuna takbiira sagaashan iyo afar takbiiro wa tiscu tashahudaatin sagaal ataxiyaad wa cashru tasliimaatin toban salaamo noqsi wa mi'atun wa halaaثun wa khamsuuna tasbiixa ayb boqol konton iyo saddex tasbiix wa jumlaة اlarkaani ayb arkaanta duuduubkeeda fi salaati salaada dhexdeeda miatun wa sittatun wa cishruuna ruknan boqol iyo labaatan iyo lix rukni boqol iyo labaatan iyo lix rukni weeyaan arkaanta haddii la tiriyo fi subxi subaxa dhexdiisa halaaثuuna ruknan soddon rukni baa ku jirta wafi lmaqribi maqribkana inaani arbacuuna ruknan afartan iyo laba rukni wafi rubaaciyati salaada afareyda ahna arbacatun wahamsuuna ruknan konton iyo afar rukni waman cajaza qofkii ka caajizay can ilqiyaami istaag fi lfariidati salaaddii faradka ahayd dhexdeeda inuu istaago qofkii ka caajizay sallaa jaalisan fadhi buu ku tukadaa waman cajaza qofkii ka caajiza can iljuluusi fadhina sallaa wuu tukanayaa mudajican isagoo jiifo dhinac dhinac u jiifo ama isagoo markaa yani jiifo dhinaciisu dhulka yaallo fi lfariidati markuu leeyahayna de sunnaduu ka ixtiraazaya sunnada adoo istaaggii awoodi kara fadhi waa isagii tukan kartaa xadiidkii muslim tilmaamaya nebiga inuu fadhi ku dukan jiray bilahi towfiq